بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن الشيرازي رحمه الله تعالى باب بيان ما يدل على صحة العلة wuxuu baab u yahay bayaan in la cadeeyo oo la sharxo ma shay in la sharxo yadullu kutusahaya calaa sixati alcila cilada fuyoobaanteeda inaysan cilo baatil ahayn oo cilo saxiixa tahay wixii kutusahayey ayaa halkan lagu sharxay oo lagu cadaynaya ayib masaladan iyada kutub usul fiqi waxay ugu qoran tahay masaalik اlcila waxaa la yidhaha masaaliku cila ciladu meelaha ay gasho ama sida loola soo baxo ama meelaha laga baaro weeye masaalik jaamic maslak anaa duruqda loo maro cilada sixanimadeeda ayb marka shiraas waa ujeeda wuxuu ku yidhi maa yadulu calaa sixat اlcila ciladu inay saxiix tahay taa macneed waxaa weeye cilal baatila ayaa jirta wey oo ay wadaada sheegtaan baa jirta ayb marka in loo helo sixadeeda deliil in loo helo waa laga maarmaan in adigu iska sheegato oo tiraa ciladan wax ku cilaynaya biduuni daliil laa yuqbal waa in daliil helo wuxuu keeni marka wajumlatuhu xoorintiisa duuduubkiisu waxa weye baabkan asaga ana alcilata ciladu baabkan waa iska dhibyarya maaha mantiqii iyo baladii iyo jadalkii maaha waa fiican baabkan wajumlatuhu duuduubkiisa xoorintiisa waxa weye ana alcilata ciladu laabudda waxaa laga maarmaan oo loo huran loo maaran la'ya min adalaalati iyo min adaliil weeye daliil kutusahaya calaa sixatihaa sixada kutusahayo daliil kutusahayo iyo dalaalo inay saxiix tahay inaad keento oo laga maarmaan oo maxaa dhacay لأن الcilةa شharciyaة ciladu waa شharci wey diinta laga qaadanaya cilo caqliya maaha wax adiga caqligaaga iyo ra'yigaaga aalaada maahane waa cilo شharciya diinta laga qaadanaya shaygu hadduu sharciyo diinta laga qaadanaya laabuda lahwe min dliil in dliilho laga maarmaan أn ilata ciladu waaa wey waaa dliil loogu baaraya saxdeed لأn الcilaةa شharciyaة waa cilo شharciya oo shareecada laga qaadanaya كama أna الxukma شharciyu xukunka ciladan ku xiran asaguna waa xukun شharciya wey ciladan xukun baa ku xiran ama taxliila ama taxriima ama karaaha ama maxaa la yihaha nadbiga ama ibaaxa isaguna waa xukun sharciya mar hadduu xukunku sharci yahay ciladuna waa harci ciladu haday sharci tahay xukunku waa sharci maxaa la yihahda sharci lagama baxayo meeshan shareeca looga hadlay kama ana alxukma ee xukunka cilada ku xiran nooc raba ahaade axkaam alhamsa midku rabaade ama sita midkaa tirada di lagu dara khilaaf alawla waxaa weeye kama ana alxukma sharciyun xukunka ciladan ku xiran suu sharci u yahay ciladuna waa sharci hadday labadoo sharciyin waxaa weeye laa budda min adliil dliil kutusahaya cilada oo harci ah dliil maxaa la yihaahdaa kutusahaya xukunka laga maarmaa fakamaa sidii buu ku yidhi anahu amar yeeshanay laabudda maxaa la yihaahdaa anahudaas kuma jirto nuskha kuwo badanoo ka mida kuma jirto fakamaa anahu amar yeeshanay laabudda laga maarmaan ay u tahay min adalaalati laabudda laga maarmaan ay u tahay min adalaalati wax kutusahaya cala alxukm xukunka wax kutusahaya xukunka daliil kutusahaya waa in la helo laga maarmaa xukunka daliil kutusahaya waa lagama maarmaan weeye haddii xukunka uusan daliil jirin ade xukunku muxuu yahy xukunkaan daliilka lahayno waa waxaan jirin wey wax la aqbalahayana ma aha wey wax la aqbalahaya ma aha ayib fakadalika sidaasoo kale buy laabudda waxaa lagaa maarmaan hadii xukunka daliil loo helo lagaa maarmaan ay tahay fakadalika laabudda lagaa maarmaan weeye min adalaalati tii hore maxaan fakamaa anahu laabudda min adalaalati daliil in lagaa maarmaan weeye cala alxukm xukunka tusaysa fakadalika sidaasoo kale laabudda waxaa lagaa maarmaan ah min adalaalati min adaliil daliil in la helo calى صixati اcilati cilada sixadeeday fiyowiyada kutusahaya waa lagama maarmo daliillaan wax soconaya ma jiraan duduubku waxaa wey daliillaan wax soconaya ma jira xukunkana waa in daliil loo helo ciladana waa in daliil loo helo ninkaan ninkaan xajada rugahaya lahda sax maha warka faslu wuxuu yihi sheekhu waladii midkii yadulu kutusaya calىa صixaةi اcilai shay-aani waa laba shay wey aslu wastinbaaطun wey aslu wastinbaaط ayb cilada waxa kutusaya waxaa wey waa laba shay maxay tahay midka koowaad waxaa weeye waa in waa asal oo asalkuna muxuu yahay alkitaabu wasunna waa in la helo ijmac asalka laga hadlay wastinbaaط lasoo bixid wey lasoo bixid waan soo marnay wey wax lala soo baxayo de waa in mujtahidku uu ku ijtihaado ciladii uu baaro waa laga maarmaan wey wuxuu ku yidhi faama alaslu asal sooma rabtid fa huwa qowlu llaahi caza wajal alle qowlkiisa weeye wa qowlu rasuuli lahi sal rasulka ilah qowlkiisa weeye wa afcaalihi wa afcaaluhu in la yihahdo wey faama alaslu fa huwa qowlu llaahi caza wajal wa qowlu rasuuli sala allahu calayh wasalam wa afcaaluhu saxo saasoo afcaaluhu in la yihahdo intaas weeye marka qowl llahi caza wajal wa qowlu rasuul sala allahu calayh wasalam wa afcaaluhu nebiga afcaashiisa saddex walijmac walijmaacu ijmaaci ummadda ay ku kulantay afartaas weeye asalka oo ujeeda marka haddii dhinac ka laga duuduubana waxaa la ohan karaa alkitaabu wasunna alijmac saddexda waa laga dhigi kara haddii kale waa la yarayn karaa waxaa la ohan karaa annasu oo dee naska alkitaab wasuna laga wado iyo ijmac hadii la lasii yarayn karaa faama qowlullahi caa faama qowlu llahi tacala so ilahay qowlkiisa sow ma aha iyo qowlu rasuuli sala allah alay sl nebiga ilahay qowlkiisa fadalaalatuhumaa tusitaankooda ay ku tusahayaan ciladii min wajhayni laba waji bay ka ahaatay laba qaab ayay u ahaatay axaduhumaa midkood waxaa weeye min jihati nudqi waa xagga hadalka nui waa hadal aani jihada labaadna waxa weye min jihat اfaxwa tambihi w aw waa taa soo maray tambih iyo wlmafhuum iyo mafaahiimtii wey dee faxwa wii ka hooseeye ahaa wey tambiha w ka hooseeye iska dhibire baabkan faama dalaalatuhumaa dalaalada ay ku tusahayaan labadan sow aha qowlullahi wa qowl rasul alay slam ay kutusahayaan sowmaha min jihati nudqa ay kaa tusahayaan fa wujuuhin wejyo weyn awjuh iyo sifaat iyo qaabab weeye bacduhaa qaybo ayada ka mida ajla waa ka waadixsan yahay wey ajla macnaha waa ka waadixsan yahy waa ka cadeeyay min bacdi qeybta kalow iyada lafteeda darajaad oo kala sarraysa wey jala yajlu jalaan manaa waa iftiin iyo maaa la fidnaan iyo waadixnimo wey faajlaaha mideeda ugu waadixsan waxa weeye maa surixa wixii la cadeeyey weeye fiihi dhexdiisa la cadeeyey bilafdi tacliil lafdi tacliil nusa qaar waa ku qoran bilafdati tacliil saasa ku qoran lakin taana waa noo qoran bilafdi waa noo qoran faajlaaha mideeda ugu waadixsan ugu jelisan waxaa weeye maa surixa wixii la cadeeyey fiihi dhexdiisa bilafdi tacliili lafdi tacliil ay wadcan wey luga alcarabiya waxaa jirta kelimaad loogu talagalay gebigoodaba loo dejiyey litacliil wey wax kalaba ma faa'iideeyaan wey marka wadcigii tacliilka ayuu ku faa'ideynahaya wey maa surixa fiihi bilafdi tacliil lafdi tacliil ka qowlihi tacaala wey ana soo hormarna masaa'ishan ayada min ajli daalika hadda waxaa loo jeedaa min ajli wey ajli min ajli daraaddeed sidaa daraaddeed wey waa tacliil wey wax kale ma faa'iideynayo min ajli dalika katabna calى bani israa'iil anahu man qatala nafsa binafsin maa bغayri maa anahu man qatala nafsa bغayri nafsi aw fasaadi fi اlarضi fakaأnama qatala الnaasa jamiica wa qowli marka waa ujeedaa min ajli wey xarfu tacliil wey saasaa lo waxaa loo hawsha loogu qoray waxaa weeye inay hawlaha darada ay sameeyeen wey inta badan de tacliilka wuxuu kutusahaya waxa ka horeeya ayuu tacliil u yahay tacliilka waxa ka horeeya ayuu ahaw maxaa ka horeeyey aayadda maxaa ka horeeyey bilowga muxuu ahaa iyagu muxuu ahayd tacliilkii ka horeeyay ku oran min ajli dalika markaa la yiri tacliilkii hore ku oran tahay wa qowlii sala allah alay slam baa ka mida weye inamaa nahaytukum waxaan inkaga nahiyo inkaga reeba liajli daafati wey daafada ayaan horaa usoo marnay wey daafadu dadkii maxaa laya tukubahayey oo luudahayey oo magaalada yimid daraadood baanin kaga reebnay inaad udxiyada aad udxiyay saddex beri ka badan inaad haystaan kaga reebna laakiin haddii abaarti laga baxay udxiyadiina haysta wey oo isticmaala saartaan isticmaala marka inamaa nahaytku waxaan kaga reebay liajli daafi sooma jeed liajli waa tacliil liajli ayadana waa tacliilu waana qow wa qowlihi sal allahu alay slam baa la mida weeye inamaa jucila istidaanu min ajli basar waxaa loo yeelay istidaanka guri islaameed markaad soo gelaysa inaad hoodi tiraahdo ood soo gargaracdo waxaa loo yeelay min ajli basar laakiin adigoo dhex taagan haddaad hoodi oodi tiraado hadda ishaad waxay ku dheen cahdu ku dhacday istinaanka waxaa loo sameeyey dadku inay diyaargaroobaan is-asturaan ay kaa diyaargaroobaan kabacdina lagula hadlow laakiin haddaad gurigii soo gasho hadda adaa nooga warroon baa lagu dhahaya markaas wey wa qowluhu sala allahu alay slm baa ka mida weeye ayanqusu ruabu rudabku ma nusqaamaya ayanqusu aruabu rudabku ma nusqaamaya idaa yaybasa markuu qalalo markuu engego oo qalalo wuxuu nabigu ala sl maaa ma isdhimahayaa oo miisaanka ma isdhimahayo markuu qoyanaa kiiladii wixii ahaa markuu qalalo hadhow muskiilu noqonaya waa isdhimahayo shaygi markuu engegow faqiila waxaa la yii nabiga lagu yihi nacam haabaa lina maxamedo faqaala wuxuu yii falaa idan wey maya joojiyo wey ay falaa yajuusu maxaa la yihahdaa baycu markaa ma banaanay falaa idan ay min ajlihi wey min ajli min ajli nuqsaan wey maadaama uu nuqsaamahayo ma banaana weeye ay min ajlihi min ajli nuqsaan maadaama uu nuqsaamayo markuu qalalo ma banaana weeye marka idan ayana waxay ka mid tahay weeye xuruufu tacliil bay ka mid tahay tacliilka waxyaala kutusa oo loo adeegsada ayay ka mid tahay wey fahaadaa buy howlahan ayaga hadda aan soo sheegay sariixun wuxuu ku cadyihin kurtigooda fi tacliili cilay bay ku wada cadyihin wey kurtigooda howlahan waad ujeedaa waa sariix waadix wey bannaanku iska yaala waa iska dhibayna masaa'isha iyada wayeliihi midkan asaga waxaa xiga filbayaani xagga cadaynta iyo walwuduuxi waadixnimada iyo daahirnimada waxaa an yadkura inuu sheego shaaricu an yadkura inuu sheego shaaricu ama ilaahay sheego eh, maa caza wajal ama rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu sheego sifatan sifa buu sheegay iyo tilmaan weeye oo laa yufiidu uusan faa'iideyneynin dikruhaa sheegideedu hayra tacliili tacliil waxaan maba faa'iideynhayo sifa meesha lagu sheegahayaa calaamad baa lagu sheegahayaa sabab baa lagu sheegahayaa waxaan tacliil ahayna ma faa'iideynayo shareecaduna haddee waa ka nasahanta shay aan macno lahayn oo aan tacliil hadda in meesha lagu sheego shareecadu waa ka nasahan tahay lama ogola hawsha ayada ka qowlilaahi weeye tacaala fi lkhamri alla khamrada uu yidhi inamaa yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbagdaa fi lkhamri walmaysir wayasudakum can dikr illahi wa can asalaa fahal antum muntahuun marka aayadda ilaahay uu yidhi wey inamaa yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata shaydaan wuxuu doonayaa an yuqica inuu rido baynakum idinka muslimiinta ah iyo bini aadanka oo dhan alcadaawata cadaawad iyo colayta inuu rido iyo walbaqda in laysu caroodo laysu xanaaqo iyo maal cuqdad ayuu maaa la doonahaya fi lkhamri khamrada hawshaa waataw wayasudakum can dikr wa can isalaa falam tantamuun marka u inta khamradii laga sheegay cadaawad inuu dhexdiina dhigo baqda iyo maxaa la yihahda shaxana inuu dhigo dikriga ilahay inuu ka celiyo salaada inuu ka celiyo howlahaasoo dhan buu wataa sifaadkan marka maxaa loo sheega sifaadkan waxaa loo sheega waxay cillo u yihiin oo sabab u yihiin he litaxriimi wey intaasoo tilmaamood oo wasi oo la sheegay bilaash maaho khamrada waxaaso dhan maal sifo u yihiin wey wka qowlii way sal اlahu alay sl nabig ilah qowlkiisuu yidhi fii dami istixaada wuxuu kii dhiigii gabadha dhabafuranka qabtaa inahu cirqun buu yii inahu damu cirqin inahu isagu damu cirqin waa dhiig oo maal xidid ka imaanayo marka waxaa weeye waa wasfi iyo sifo weeye inuu yahay dhiig cirqi ka yimaado macned waxaa lagu saarahayaa oo dhiiggii istixaadada laanno maxaa dhiiga xaydka laanno dhiigga xaydku wuxuu ka yimaadaa raximku ka yimaadaa raximku ku aruura kabacdina markaasuu soo fakadaa waqti ilahay ugu talageli subxaana wa tacaala calaa sabiili saxana waa ku yimaadaawo markay haweeneed uur yeelatana xaggee isu bedelahayaa waa isbedelhayaa saa daradeed haddee waad ogtihin haweeney uurle maxaa xayd dhiig meesha mise meesha waa la isku haya daad waxay rajacaan inay hesho inaysan dhib lahayn w daadana waa diidaan w si kasta ahaatee asagoo calaa sabiili sixa buu ku yimaadaa weeye ah, qaar ba waxay dhahan wuxuu isu bedelaa markii ilmuhu uurka ay islaanta uur yeelato ilmahaaba quudanaya qaab kale isu bedelahaya nafaqa lilwalad ayuuba noqonayaa ayb maale min qudrat illahi caza wajal laakiin hadduu yahay dhiig ka imaanaya xidid ka imaanahaya ma aha weeye waa daahir weeye haweeneeda ninkii waa u galmoonaya salaadihii ka tegi mayso way tukanaysaa way soomaysaa hadduu yahay dhiig cirqi yahay hadda wuxuu la mid yahay dhiig jirkaagan laga saray oo kaluu la mid yahay kaasuu la mid yahay lakiin midkan xaydka waa nijaasa bitifaaq wey asagu warkiisa maa le dood kama jirto ayb wa ka qowlihiisa marka waa sababbu u yahay weeye inuu daahir yahay sabab u yahay saasa loo sheeg wa ka nabiga ala sl qowlkiisa u yihi fi lhirati bisadyi curidi uu yihi inahaa iyadu min aawaafiina kuwa awaafo oo mara weeye calaykum dushiina wey iyo waawaafaati kuwa dushiina maro had jeer guriga iska joogo jikada iska galo qolka iska galo hale weelasha afka gelina ayay ka mid taha w had jeer wayn ku dul wareegahayaan taas marka waxay tahay macnaheed inaha min aawaafiina calaykum waawaafaat waxay u tahay weeye inay tahay hee maadaama mashaqada iyo taxaruska iyo iska ilaalintu ay badan maaa la yihahda ay dhib badan tahay huna waxaa weeye waa inay daahir tahay lanna waa mashaqa ka dhalanaysa soo maa haddii laabisadii waa nijaaso meel alle meeshay taabatay walkay taabatay guriga gasha alla waxeeyo ee mashaqo iyo xaraj baa ka dhalan marka idaa daaqa idaa daaqa alamru he itasaca somanaan soo marin waa la fudaynhayaa marka waa inay u tahay way cillo isaba u tahay inahaa min atawaafiina calayka watawaafaat waa inay waxaa tawaafka tawaafaankaas guriga ay nagu laban tahay hadiyo jeer nagu jirto guriga ay dhex joogto caruurta ay la ciyaarayso ayaa waxay sabab u noqotay cillo u noqotay in le waa daahir haddii laadhana waa nijaaso xaraj baa ka dhalan lahaa wa qowluhu sal اlahu alay slam baa ka mida weye xiina qiila lahu markii lagu yidhi ina fii daari eh, fulaan hiratun baa joogta baa lagu yidhi manaa qisaa jirto waxa wey nin gurigu tegi jir nabig alay slam sre ansaareed markaasaa qolo darisaa ah waxay dhi nabi maxamed qolan waa u tagtay annaga nooga maxaa dhacay annaga munaafiqiin baana see wax u jira markaasuu yii nabiga alay sl gurigiina ey baa fadhiya eyguna inkaar bu qabaa ayb markaasaa waxaa lagu yidhi hadda nabi axmed ayaga bisad baa u joogtay baa lagu yidhi markaasuu faqaala wuxuu yidhi alhiratu maxaa le eh, sabacun hiradu waxaa weeye waa dugaag weeye macnaha iyadu ey ma aha waa qaab kaloo iska dugaaggaas moogiye ruwa iyo libaax bay la mid tahay oo waa iska daahir moogiye waxaa wey iyadu nijaasa maaha alhiratu sabacun baa le wa fii bacdiha ee bacdi riwaayaat waxaa ku sugnaa alhiratu laysat binajiisatin baa ku sugan wey xadiistaa dee qaar sixadooda laysku hayana waa jiraan qaar maxaa la yihaahdaa saxiixana waa jiraan weeye hoos baad ka fiiranaysaan wadaadada maxaa le muxaqiqiintu oyshin qaarna waa noo soo hormareen alhiratu laysa binaajisa fi xukir sheekhu fa hadihi ifaat ifaatka ayaga hadda meesha lagu sheegay aayadda kuwa lagu sheegay iyo kuwa e, lagu sheegay bisada lagu sheegay inaha min aawaafaat layii layii maxaa la yihaahdaa e, alhiratu e, sabcun layii maaa la alhiratu laysa binajisa ifaat kaasoo dhanu wa in lam yusarax yaan la cadaynin fiiha dhexdeedee bilafdi tacliil yaanba la cadaynine ilaa anahaa ayadu ilaa inahaa laakin wy anahaa ifaatkan ayada khaarijatun waxay ku soo baxday oo ku timid weeye makhraja tacliil makhrajkii tacliilinta iyo shayga in la cileeyo oo la sababeeyo ayay ku timid wey hawshaas gurdigood ku yimaadeen wey id ciladu waxaa weeye laa faa'idata wax faa'iida iyo wax miraa kuma jiraan weeye iyo waxa maxaa leeya danu kuma jirto fii dikriha sheegiddeeda siwa tacliil oo tacliil ka soo haray waxaasoo sifa in loo sheega tacliil la'aan iyo sababayn la'aan in loo sheego wax faa'iida ku jira waxay faa'iidanayn ma jiro marka sifaadkaasuna waxaa loo sheegay inay yihiin tacliil weeye marka maslagan hadda meesha noogu sheego sheekhu lwayeliid fi lbayaan walwuduux kutub usul fiq waxaa la yihahdaa maslaku tanbih walimaan baa la yihahda maslaku tanbih waa baraarujin wey maslaku tanbih ayaa la yihahdaa wuxuu yidhi wayelihi kan isagaa waxaa sii xiga weeye kan isagaa waxaa sii xiga fi lbayaani xagga caddaynta an yucallaqa in la xiro alxukmu xukunka in lagu xiro calaa caynin cayn in lagu xiro caynta cayntu de waa daato iyo shaksi annagoo kale anagoo cayn baan hadda hayga maa la taaban karona waa cayn wey wayalii ka isaga waxaa xiga imaaga waxaa xiga fi lbayaani xagga caddaynta an yucallaqa alxukmu xukunkii sharciga in lagu xiro calaa caynin cayn iyo daata in lagu xiro daatadaasoo mawsuufatun lagu sifeeyey bisifatin sifa lagu sifeeye daatada waa la sifeeyey tilmaan baa lagu sifeeye tilmaan bay sumad bay leedahay waa la qayid waa munqayid waad garanaysaa midka asaga ila shaygu markii la sifeeyo waa muqayad baan ohanayna markii sifaadka laga tirana maxaan ohanayna muطlaq baan ohanayna waa sii daysan yahay faظaahiru sida muuqata waxaa weeye ana tilka ifata sifada ayadaa cilatun inay cilo caynta u tahay cillay waxay u tahay caynta ayadoo la sheegay ah, cayntaa cilas bay u tahay isabab bay u tahay saga misaalin doona waqad yakuunu ahaanayaa bu ku yidhi haada midkaan isagaahu bilafdi shardi bilafdati baa nusa qaar ku qoran bilafdatin tan waxaa noogu qoran anaga bilafda noo qoran waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa ciladaas ayadaa qad yakuunu haada inuu yahay bilafdati inuu noqdo shardi lafdi shardi inuu ku yimaado lafdi shardi inuu ku yimaado ayaa la arko cayntii lagu xiray sifada lagu xiray inuu lafdi shardi noqdo ayb ka qowlihi oo kale weeye tacaala wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna wain kuna hadayhin dumarkii ulaati xamli kuwa uur saaxiiba faanfiquu calayhina dushooda quudiya wey biil iyo maaa nafaqa siiya wey xataa yadacna xamlahuna inta uurkay dejinahaya sheekha fasiri doona wa ka qowlihi sal la nabiga ilahi qowlkiisaa la mida man baaca qofkii gata nakhran timir gataa bacda an tu'abbara markii la talqiixiyo oo la awdhawo oo ubaxii la ursiiyo fasamaratuhaa talqii tabiirku waa talqiix wey inta inta ubaxa lasoo qaado geed laga soo qaado geedka kale la ursiiyo wey saas dadka beeraleyda yaqaana ayb hadda maxaa le waa lagu sameeyaa canbaha iyo liinta iyo waaas waa lagu sameeya timirtanta waa lagu sameeya man baaca naklan weeye bacda an tuabara markii la talqiixiyo ama lawr wadaadada somalida awr dhibid ba yirahdaan ayib dhibid ba yirahdan man baaca naklanka talqiix dalqaaca ka difiican man maxaa la talqiix marka waa inaad ubax ka soo qaada kan kan aad ursiiso saasuu geedku hurimaaya ku qaadayaba hadduu u dhow yahay meel ay shinnada iyo cayayaanka iyo waxyaalaha fuulahayo geedaha fuula ay uga dhowdaana kanay fuulahayaan kanay imaanahayaan shiirkaas waa maxaa la yihahda yuu ku bacriminahayaa man baaca naqlan bacda an tu'abara markii maxaa la talqiix fasamaratuha miraheedu lilbaayici midka iska gaday bay maxaa la yihahda iskale ah, fasamaratuha lilbaayic qofka geedaha iskale oo iska wareejinaya aya maaa miraha iskale sababt maxay tahay talqiix buu sameeyey hawl buu sameeyey waa waraabiyey waa ku dhintay cayaanku ka celiyey mirihio geedkii saarna oo raba in la nacfisado haddaad tirahdo beertaadaan iyo geedaha waxoo dhan iga gad aad tiraahdo waxaa weeye asalku waa inuu miraha isagu iska leeyahay allahuma inuu shardisto moogi sidaa daraaddeed bu nabig ala sl muxuu yihi ilaa an yashtariaha inuu shardista moogiye imaartii ilaa an yashtariaha imaartii inuu shardista moogiye almubtaacu midka gadanayo la soo wareegahay waa inuu yihahdo walaala beertan iyo mirahaas geedahan iyo mirahaas arakurti waa kaa gadanaya marka hadda qiimo waa isbedelaya ogow markuu geedaha keliya gadanaya iyo markuu mirihii hoos la soco uu ku gadanayo qiimo waa isbedelaya marka hadduu yihahdo geedaha iyo mirahoodo dhan ma kaa gatay beec korma ugu dallacaynaawo ila mirahan qarash baa galay hawl baa gashay haddays maxaa leedahay soo carfahayaan marka qarash baa kugu dallacaynaawo boqol kiiba soddon ayaan korka ugu qaadaynaawo laakiin haddii uu yihahdo maya anu geedahan masalan kaa gadanaya mirahaaga ka gooso markaad mirahaaga goosatana geedahayga cambahaya liinta ii haray meeshooda igu harayn u jiraad waa minahanaga goosanayno sheekha hadda marka u fiirso sheekh suu fasirayo iyo tacliil qaabka loo deliisanay fadaahiru sida muuqata daahirkuna hadde waa xujee loo soco adaahir soo xujo maahe adaahiru xuja yutamasa wa yucmal bihi eh, haddaan la helin wax sarfiya fadaahiru sida muuqata waxa weeye ana alxamla uurka islaantan uurka leh oo xaamilada cilatu ana alxamla uurku cilatun wuxuu sabab iyo cillo u yahay weeye liwujuubi nafaqati nafaqa inay waajibto islaantan in la biilo waxaa weeye waxaa waajibay uurkaana caloosha kusii dego wadaadada fuqada waxay isku hayaan ma uurkaa maxaa la yihahda la kala noolaan kara allahuma in islaanta aberrationta lagu simiyo la jeexo ilmihii laga soo saaraya magoodada ilmaha goon u biilanaya mooge lakiin laba kala waxayn kara watahay waa wada socda fadaahiru ana alxamla cilatun wuxuu ciliya sabab u yahay weeye liwujuubi nafaqati inay nafaqadu maxaa le waajibto xamligaa sababo awey ah shiiraas hadda waad arkaysa wuxuu maraya inay tahay xamliga inuu yahay wax la biilahayo laakiin xamligaa nafaqadu ma gaari karto allahuma inay hooyada marto hooyada ay sii cunto mooge hooyada markay raashinka cunto ee caanaha cabto oo maraqa cabto markaasu ilmuhu sii noolaanaya marka halkaasa wa laga sii quudinaya wuxuu ku yidhi watabiiru shayga in maaa beertii la talqiixiyo oo la awdhabana cilatu wuxuu u yahay weeye likowni amarati miruhu inay u yihiin likowni ahaanshadaa asamarati miruhu u yihiin lilbaayici midka beertan iskale oo iska gadahaya inay u leeyahay bay kutusaysaa lanno ta'biirku waa shaqo qarash baa ku baxaya juhdi baa lagu bixiyey miskax baa lagu bixiyey hawl maaa l shaqo ubaahan wey hawl shaqo ubaahan beertu ina miri diyaari bay kutusaysaa waqad takuunu inay ahaataa la arkaa buu ku yidhi ciladan iyo hawshaan ayada sifada wayalihi fi bayaani an yucallaqa alxukmu calaa cayni maxaa l mawsuufati bisifatin wey marka sifadu inay ahaato wey qad takuunu sifadu inay ahaataa la arkaa bigayri lafdi shardi mid hore waa ujeeda shardi muxuu ahaa wain kunna bay ahayd wain bay ahayd xadiiskana maxay ahayd man bay ahayd hardi bay ahayd lafdi shardi ayaa tii hor tan maxay waqad takuunu biayri lafdi shardi lafdi shardi waxaan inay noqotona waa laga yaabaa wey ka qowlihi tacaala kale wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma gacantooda gooya weeye iyo wa ka qowlihi sala allahu calayh wasalam iyo laa tabicu acaama biacaami ilaa milan bimilin weeye saga ku fasira iska dhegeyso wuxuu ku yihi faaahiru sida noo muuqata oo waadixa waxaa weeye ana sariqata inaad waxaddo cilatun waxay cilo iyo sabab u tahay weeye liwujuubi اlqaطci gacanta in lagu gooyo gacantaada haddaysan waxba laacin ugu taaban maayo hadday laacdo gacantaada waa qabanaynaa waa fiirinaynaa nisaa ma gaartay waxa ay maxaa la yidhaahdaa ay xaday sidoo kale xoolahan xaq miyaad kuleen iskuma lihin haddii shubahaad ku jiraan xoole aabbaad xaday ama hooyada ama abtiga ama walaasha ama dad ama cid aad biil ku leedahay xoolaad biil ku lahay ama xataa xoolaha dowladda aad xaday waxaa weye shubha oo milki aad ku leedahay oo inaad wax ku leedahay xooli baa lagaa magdhebi waa lagu tacsiiri neefdiidkaa lagugu ridahayaa oo lagu se maxaa la yihahdaa inaad ka toobad keento hawlahaasaa lagu marsinaya lakin gacanta lagu goyn maayo macnaha gacanta iska goodu ma aha gacantu waa iska goo hawsha ma aha sida qolyahan caqlaaniyiinta iyo calmaaniyiinta iyo diinlaawayaasha siyaasiyinta ufasana soomaalia dadkaa gacanta la goynaya dadku wada tuuga dadku wada tuuga maa sheekh dadku waa wada ahlu khayr wanaaggaa badan magaalada waxaa laga yaabaa dhowr sano markaad joogtay inaad maqasho mid baa xoogaa wax waxeeyey dadku marka tuuga maa sheekh dadku waa ahlu khayr dadku waa muslimiin wanaaggaa badan midkaa edabtu dana maanyac iska dhahayna weliba kaasaa shuruud ku xihanta oranay gaaji haysay oranay maxaa ley xoolaha aabihii miyaa ama hooyadii baa lahaa seebay ahayd wax intaasoo shardi baa meesha taallow laakiin iska go hawsha maaho laakiin iyagu dadka gaalay inta ka soo maqleen inaa lilaahi waa inaan gacanta dadka la goynay iska leeyihiin dadku tuuga maaho tahay kiisaa yidha waxa la adigu tuug mata maya hadduu yidha waxa adiga gacanta la goyn maayo iska tag or markaba wuxuu waxadaa la goynayaaye adiga la goyn maayo or iska tago iska dhib yartaayo marka waxaa wey faظaahiru ana sariqata de waa ujeedaa wasaariqu wasaariqatu baa leeyahay faqtacu faqtacu baa leeyay marka wasfigaa la sheegay oo maxaa leeyahay waa ismu faacil hadda u jooga asaariqu wasar waa wasfigu wasfigaa markii la sheegay wuxuu ku tusahayaa hee xukunna laga ratibay oo weliba fa lagu tacqiibeeyey inay maxaa la yidhaahdaa xukunkan inuu sabab u yahay oo ka dhashay sariqada iyo tuugada ka dhashay fadaahiru ana sariqata tuuganimadu xadidu cilatu liwujuubi اlqaطci bay maxaa la yidhaha u tahay in gacanta lagu gooyo waطucmu oo raashinimada ila waxa la laa tabicu طacaama biطacaam baa la yihi soo maaha waطucmu raashinimadu cilatun bay u tahay weeye litaxriimi tafaadul in maxaa xaaraamnimada in la kala badiyo oo laba kiilo aad laba kiiliya bar ku gadato ama saddex kiilo ku gadato jawaan inaad laba jawaan ku gadato xaaraam lama ogola maxay tahay sababtu waxaa waye طucminimada iyo raashinnimadu waxay sabab u taho cillo u tahay hee taxriimu tafaadul in la kala badsado in la kala badsado laakiin haddii aan adiguna jawaan aad bixinaysa ana jawaan konton kiilo konton kiilo he waa bannaan tahay wey oo maxaa faa'iidaha ku jirta waxaa laga yaaba in mogta dalabad inaysan maxaa faa'ida ku jira inaad konton kiilo buro konton kiilo buro ku kala bedelato maxaa faa'iida ku jira fawaa'id baa ku jirta minha waxaa ka mid a waxaad leedaha burkan etoobiya ka soo baxayaan rabaa midkan soomaaliya ka baxa waxaa la yidhaahdaa hee ma rabo etoobiyaan ku soo koray tusaale ahaan anu kenyaan ku soo koray ee xagee ku soo koray yaman baan ku soo burkii wadamada kusoo baxay baa kala duwan dhadhanka iyo maxaadaya buu kala duwan yahay marka faa'iidada waxaa hawn fahmhaysan weliga waxa faa'iida ku jirta in tima tima lagu bedelo burbur lagu bedelo hawsha saas maa shareecadu intaa waa ka macalay waa sicsan tahay waana macalaya ka xikma badan tahay asbaabta wax lagu kala bedanaya wadamada iyo dhadhanka iyo shiirka iyo wax walba intaas yaa lagu kala duwan yahay timirta hadda maxaa lay eh, ka baxda sacuudiga iyo midda ka baxda imaaraadka isku mid ma ah midda ka baxda imaaraadka iyo midda ciraaq ka baxda isku shuqul ma ah timirta hadda soo afka ka baxda ama kalahare eh, desarti ka baxda eh, botswana ka baxda isku shuqul maaho wax isku shuqulaya wax isku dhahanaya wax isku faa'iida midna ma marka timir baa timir lagu bedelanaya hau qaadeen inay tahay hawl iska hau qaadanayo hawsh intaasoo faa'iido ayaa ku jirta kala duwan yihiin ku kala duwan yihin wadamada gaaladu intay qaadeen timirta ka baxda maxaa la yidhaahdaa eh, wadamada carabta ka baxda carabta ka baxda khaliijka ka baxda maxaa intay qaadeen bay wadamadooda geeyeen way bacrimen way fiiriyeen waa ugu bixi weyn timirta meeshaan ka baxda waxaa la yihaa khaliijka ka baxda waddamada carabta ka baxda waxaa weeye waxa la heli kara maa sheekh faa'iidada ku jirta fitamiinka ku jira dhadhanka ku jira quwadda ilaahay subxaana wa tacaala geliyey si kasta intay yeeleen ayay ciiddi bay markaa rari wey waxaan ilahay subxana wataala geliyey sheekhu ilahay baa geliyey subxaana wa tacaala ayib ila shayga waa la qaadaya ciidda la qaadaya ilaa ciidda la qaado lama ogaan karo waxa ku jiro iyo inay wax ka bixi karaan lama ogaan karo daayib geologiga waa in la raro daayib soomaaliya in maxaa leeyahay in mareeraysan kor ka bixi karto waa la qaaday ciiddaa la qaaday intaas waddan baa la geeyey faransa jarmal ingiriis maxaa la yidhaahdaa hindiya intaasoo la geeyey oo la soo baaray markii la isku waafaqay kabacdina maxaa la yidhahdaa sonkorta meesha laga dilaaciyo marka iskama ciid macnaha meeshan waxaan ku tijaabinaya faaida malow adduunka hadda inta waa loo gud wuxuu wa ama dalaalatuhuma marka tucmiga wey tucmiga maxaa leeyahay buu ku xiran yahay sababka tafaadulka tucmiga ku xiran yahay wa ama dalaalatuhuma soomaa inay ku tusaan dalaalatu maxaa la yidhaahdaa ii sheeg qowl wey dalaalة اqowleyn w manaa qowlka horaan usoo maray soo maahayn watuna soo yihi faama qowl اlahi tacaalى wa qowl rasuli sal ه sl fadalaalatuhu min wajhayn buna soo yiri kabacdi uu sheegay hadda ama dalaalatuhuma taas marka waxay ahayd faama dalaalatuhumaa min jihati nudqi bay ahayd min awjuh wuu dhameeyey hadda waama dalaalatuhuma min jihati اlfaxwa walmafhuum buu ku yiri dalaalada ay kugu tusahayaan qowlullahi wa qowlu calayh salaatu wasalaam ay kugu tusahayaan e min jihati اlfaxwa xagga tanbiiha iyo wlmafhuum xagga fahamka fabacduhaa qayb ayada ka aydan ku noqonaye aydan dee waxay ku xidhanta tii hore aydan tii hore ay ku xidhantahay hore waxaa lagu soo yiri fadalaalatu min jihati nutqi famuwujuh bacduhaa ajla min bacd lagu soo yiri aydan halkaas ku xidhantahay marka waxaa weeye fabacduhaa aydan ku noqonay qayb ayada ka mida waa ka waadixsanta waa ka maxaa la yidhaahdaa daahirsan tahay weeye min bacdin qaybta kale weeye faajlaaha mideeda ugu waadixsan wey ugu jelisan waadixa daahirka waxaa weeye maa dalla wuxuu kugu tusay weeye lafdigu calayhi dusa kugu tusay waxaa la yidhaha atambiih maa dalla calayhi tambiihu tambiih wax ku tusay wey faajlaha maa dalla calayhi atambiihu baraarujintu waxay ku tusay wey baraarujin hatan horan soo marnay wey maxaa la labayna noqonaysa tambiihu biladna cala alaclى wa tambiihu alaclى biladna aan soo mar hora usoo marnay wey aayaddan qur'aankan hora usoo marnay ka qowlihi tacaala wey falaa taqul lahumaa ufin labadii ku dhashay iyo dadka kaa waaweyn iyo dadkao dhan ufa ku dhihi wey wa ka nahyi sal alla ala nabiga ilahay nahyigiisa way can tadxiyati in maxaa la yidhaahdaa lagu udxiyayso can tadxiya in lagu udxiyayso bilcawraa tii ishala ayd in lagu cawraysta maxaa la yidhaha nabigu uu reebay weeye waana dhawaa soo marnay fayadul wuxuu kugu tusayaa weeye lafdigan asaga wuxuu kugu tusayaa bitambiihi baraarujinba wuxuu kugu tusayaa cinda samaacihi markaad adigu maqashaba falaa taqul lahumaa ufin markaad maqashaba taamul xataa uma baahni inaad fakarto uma baahni fiifiir uma baahni fayadul lafdigan wuxuu kutusayaa weeye aayadda quraanka xadiisku bitambiihi baraarujumci waxay kugu tusan cinda samaaci markaad laftiga maqasho ana darba dilidda oo wax la garaaco awlaa isaga uga habboon bilmanci in la diido falaa taqul lahumaa ufin waalidka haddii lagugu yidhi inaad disho oo u gacan qaado xaggee joogtaa wey marka w min baabila waxdhow ma hawsha iyadaw hawshaa waxdhow ma ahow ayb wa ana alcamya maxaa la yidhaahdaa midda indhahala e camya midda indhahala awlaa iyada uga haboon weeye bilmanci in la diiday in lagu udxiisa iyada uga haboon wey tii isha la'aydu haddii tii isha la'ayd oo geedka dhinaca fiican kama daaqayso oo xoogaa caatay noqonaysaa lagu diiday oo daaq iyo cabitaankii baysan lagu yidhi ama arigaa hardinaayo waa dilayaa lagu yidhi waxaa midda indhihiiba damta ahayd xaggee joogda waa ka sii sarraysaa weye in la manciyo oo la diido wey marka hawsha waa iska cadi hawlahan oo dhan oo iska cad yihiin maxaa la yidhaha wax ishkaalo kuma jira ay wayelihi kan waxaa xiga weeye tambiiha tambiiha waxaa yidha kan tambiih buu ahawe wayelihi maxaa xiga tambiiha fil bayaani xagga caddaynta weeye an yadkura inuu sheego shaaricu an yadkura shaaricu allah inuu sheego rasuulku inuu sheego sifatan sifuu sheegay wey fa yufhamu waxaa laga fahmayaa weeye min dikrihaa sheegiddeeda waxaa laga fahmayaa min dikrihaa sheegiddeedaasa waxaa laga fahmayaa waxbaan ka booda maaa la yihahda fayufham waxaa laga sheegay min dikriha sheegitiisa waaa laga fahmayaa almacnaa macnaa laga fahmayaa weeye allatii macnahaasoo tatadamanhu ay kulansanaysa weeye tilka ifatu sifada ayada min gayri jihati tanbiih jihadii tanbiih oon hadda soo marnayna ma aha ee waa qaab kale qaabka hadda aan soo marnay ma ah ogaa midaan midii hore oogaa waa ka culus tahay midaan marka maxay tahay sifaa la sheegahaya an yadkura sifatan sifaa la sheegay fayufhamu markaasaa sifada waxaa laga fahmaya min dikriha sheegidda sifada la waa laga fahmaya almacna baa laga fahmaya macne ayaa laga fahmaya cila laga fahmaya macna bimacna cila laga fahmaya allati hal ciladaasoo allati baa anaga noqon laakiin almacna ladi in la yirahdo ku ficlan layd sooma asi ahaan lahayd laakiin nusakha waxaa la yiraahdaa intooda badan maxaa la yidhahda baa ku qoran wey hal nusqa waxaa ku qoran alladii ku qoran tahay alladii ku qoran tahay marka waa isla waa iskeenaya marka allati haddaad tirahdana waa macnaha inaad cilo aad ka dhigto wey Ah, min dikrihaa min dikri macna ay cil aad markaa ku fasa allati ciladaasoo aad tirado oo macnaha markaas aad milicsanto haddaad tira alladii aad tirahdana hee lafdigan baad milicsanaysaa la soco alladii macnahaasoo amalati maxaa la yihahda ciladaasoo tatadamanuhu ay kulansanaysa weeye waxay kulansanaysaa tilka sifatu sifada ayada min gayri jihati tambiih tambiih hadda aan soo maraynay jihadiis maahan jiho kalo weeye ka qawlihi miaalka ku caddan ka qawlihi sal la ala nabig qowlkiisa uu yidhi laa yaqdi yuusan xukumi alqaadi qaadigu yuusan xukumi wey ninka maxkamadda noo fadhiya oo xaakimka yuusan xukumi walxaal huwa isagu qadbaanu uu caraysan yahay uu xanaaqsan yahay yuusan waxba noo xukumi wey marka carada waxaa la mida dee wax alla wixii maxaa la yihahdaa keenahaya inuusan hawsha oofsan ayaa la mida sheekhu ishaari doona wa ka qowlihi sal la ala nabig qowlkiisa filfarati jiirtii uu yidhi maxaa la yihahye dooligii taqacu ku dhacaysay dooliga soomaalida dad bayba ula baxaane yaan layn qabsanay jiir aan iska ihahdo jiirka lafti waa lala baxa soo ma dee jiirka lafti dad baa lagu nayn waa naynaasu dayib wa ka qowlihi sal alla alay slam fi lfaarati jiirka ama dooligu u yidhi oo taqacu ku dhacaysa fi samni subagi ku dhacaysa dooliga ama jiirka ku dhacaysa subagii nebiga alay sl wuxuu ka yidhi in kaana hadduu yahay jaamidan mid maxaa leh subag in kaana maxaa leh samnigu hadduu subagu yahay weeye jaamidan mid fadhiyo oo qalalan hadduu yahay fa alquuha xaad ridaan weeye dooliga jiirkii tuura iyo wamaa xawlahaa iyo iyada wax alla wxuu u dhowaayo dhan tuura soo mara xadiiskan isaga sababtuna maxay tahay liannoo jeermiska iyo bakteriyada baktigu ma sii gudbayo nijaasadu ma sii gudbayso maadaama uu fadhiyo dhagax yahay asaga intuu maale ku dhagamu ku fadhiya baabxadeed ma dhaafaysa marka intaasaa la tuuray baa la isticmaalaya saasa laga wada wa in kaana hadduu yahay samnigii subagii weeye maayican mid dareeraha hadduu yahay oo iska saliida fa ariiquuhu daadiyo sababtu maxaa loo daadinaya liannoo nijaasada hee intasharat weeye way ku baahday wey meel walbay tagtay wax la kala saaray wax la kala xulo midna ma jiro xadiiska marka eh, in maxaa la yihahda qaybtan dambe eh, saa loo tafsiiliyo saa loo tafsiiliyo waa ti maxaa la yihah aan soo sheegnay inay daciifo tahay waa ti aan soo sheegnay anama soo hormar fayufhamu marka waa kana marka wejitlaajkii fayufham waxaa laga fahmayaa bidarbin ay binawcin bidarbin ay binawc nooc waxaa loo fahmaya markaa min alfikri markaad fakarto ood rogrogto ood fiiriso ood maskaxda ka shaqaysiiso maaha inaad durba iska fahmayso tan waxay u baahadeen tambiih maxay ahay awala samaaci markaad maqasho maxaa lagu soo yiri cinda samaaci markaad maqashay tii hore ahayd wey fayadullu bitambiih cinda samaaci markaad saa u maqasho falaa taqul lahumaa uffin labadii ku dhashay markii lagu yiri adoon fakarin oo wadaad waxba kuu sharxin baa waxaad fahmaysaa haddii lu waalidkii ku dhalay uffin haa dhihi waxaa weeye iyo akhyaarta oo dhan in maxaa la yihahdaa e dil uuba kasii xaggeerood fahmaysaa fakar uma baana sharax uma baana tafsiir uma baana waadix bu ahaw middan laakiin waxay u baahan tahay maskax inaad ka shaqaysiiso inaad shaahu cabto inaad maskaxa dejiso ayay u baahan tahay ayb waktiyada maxaa la la ta'amulo oo wax la fiiriyana waktiga ay degan tahay jabaqdu aysan jirin wax jabaqdu markay degan tahay la wada seexdo oo naasu niyaam markaasi uu dhowdahayo saqdixo hamiinimo maxaa la aadaanka hore inta aysan soo kacin mar hadday shimbiruhu kugu qayliyaan hee diiquu kugu qayliyo dadku maxaa kugu qayliyaan waxaa weye miskaxdaadu kaasumxuu yihin oo xagga maxaa ka sharqamay oo yaa soo socdo oo ilbaabku yaa furaya oo hadda xaaladu maxay intaas hawlbaa furmaysa laakiin markay hawshu kala degto hee hunaa waxaa weeye adiga iyo shayga aad fiirinaysa bas wax kaloo inii dhexeeyo oo ku jiidanahaya ma jiro ayb marka awqaadda fiican bay ka mid tahay awqaadda fiican oo fahamka waxaa kaloo waxyaalaha fahamka keena waxaa ka mid a tikraarka inaad shay ku celceliso nashay ku celcelis hadda tusaale ahaan waxaa laga inaad ah, cashar akrido oo kitaab akriso oo hayso waxaa weeye waad daalan tahay saa ko dhan baad macallin baad hay saa ko dhan baad shaqaynaysa haddaad soo fariisatay qoraxdaa kulul fahamki waa ciriir wey iska naso iska qoweyso gurigaaga iska tag iska raashin iska iska seexo hadhow adoo nashaadsan bal soo kac fiir casharka asagaha wuxuu noqonayaa hee fahti wuxuu noqonayaaba sababt maxay tahay miskaxda iyo fahamka iyo jismigaaga iyo wakti hawshoo dhan baa maxaa la yidhahdaa yaa bedelan wey marka saasa wa lagu muraajaceeya wa lagu celceliya marka fyo fahmo bidarbi nooc weyo min alfikri inaad fakartaa waxaa lagu fahmayaa annahu amar iyo shaaleeye inamaa in kale maahane manaca waa reebay haddii nebiga hadii la yidhaahde anahu amar iyo shaaleeye inamaa in kale maahane manaca waa reebay nebigu calayh salaatu wasalam manaca rasul la sal rasul kale bay noqonaysaa wey ama manaca nebiyu alqadbaana wuxuu uga reebay min alqadaa inuu wax xukumo wuxuu uga reebay haddaan mu samayno haddii kalena waxaan ohan karnaa annahu inamaa munica Ah, alqadbaan waxaa looga manciyey min alqada labada waa mari karnaa waa ku banaanya labada musmiyo waxaa la yihahdaa mafcuul labada ku banaanya muxuu uga reebay min alqada inuu wax xukumo muxuu uga reebay weeye lishtiqaali mashquulidda weeye mashquulidda uu mashquulsan yahay qalbu qalbigiisu mashquulsan yahay war qofkan markuu xanaaqsan yahay waxaa weeye xawlmadiidku taagan yahay dhafoorka xidada ay soo taagmeen indhuha ay guduuteen hee dhagaha maxaa la yidhaahdaa gaari ka qaylinahayo ninkan waaba nin khatara ah, afka abuurka keenayaa waaba katarbo marka waxaan nooxa ku imaan leen oraska tag meelahagaad soo joogo meelahagaad soo joog liishtiqaali qalbihi saasaa loo diiday mar haddii qalbigiisa mashquul galay waxaa leeya waxba nooxa ku imayside orod iska tag weeye nebigu ma ku jira calayh salaatu wasalaam hadduu nebigu maxaa la yidhaahdaa uu qadbaan iyo caroodo ma ku jira mise kuma jiro kuma jira asagu hunaa sheekha khaldami wey meeshan ayada nebi maxamed cali kuma jiro maxaa dhacay liannahu waa macsuum weeye fi lqadabi wa ridaa meeshaan meesha nebi maxamed kuma jiro weligaa iska ilaawsha ku khaldami marka eh, qalbiga mashquulahayo wey wa ana aljaayica midka maxaa la yihaahdaa iishe gaajaysan hee iyo wal iyo midka ooman milahu mila qadbaan bay la mid yihiin haddaad gaajo sakaraad la tahay oo indhahaba waxaadan ka arkaynin e oday shuuciyiintii maaa kacaankii wadaadada markay ku gadaal oo qaarna la laayay qaar kalena maxaa layaa loo duulxulaayay yaa waxaa la waxba fahmahayaanba say maxaa laya may quraacaan oo may qadaynin say meelaha u fadhiyeen ay waay rabaan baa dowladii kacaanka iyo ilbaxnimada inay ka hor yimaadaan indhihii baaba dhacay waxma fahmayaanba ah, dhegahana maaa la tre baa ka qaylinahaya dabayl baa ka qaylinaysa dhegah indhihiina maxaa la yihaahdaa eh, waxba kama arkahayaan carabkiina waaba qalool ma soo celin karaan waxba ma garanahayaan ah. sidana loo weerari ma ujeedaa weerarkii laakiin maxaa laga faa'iidey waxaa aragtabaa dhacay <laughs> weerarkii nala weeraray iyo wixii naloo geystay iyo maxaa la yihahdaa wadaadadii lagu xadgudbay iyo shareecadii maxaa la gacan bidaxeeyey waxa maanta la guranahayo ayaa ka dhashay ah, dadkaad arag waxay soo saareen dadka aad aragtay oo inkaarta qaba oo hadda nayntoanka loo noqon waxaasay maxaa ley oo dhiiga ku hariirahaya bay soo saareen waxaasay soo saareen balaayay soo saareen ila madhab qaldan haddaa cid ku tarbiyayso waxaa weeye balaayu keenayo balaayu soo saaraya balaayu soo saaraya oo dhalhaya oday baa wuuu markii la yii eh, qabyaaladii baa la aasahaya kacaankii qabyaaladii inta janaaso laga dhigay oo la waxeeyey oo lagu soo riday oo lasoo qaaday oo qabri loo qoday baa la aasa dhalinyaradu had hawsha inaysa ka warhayn baa laga yaabaa ah, qabri baa inta la jaxay baa lagu riday markaas eh, waa la aasa ah, ah, qabyaaladii la aas dhimatay oday baa wuuu yih waryaa war hanugu aasina war maxaa dhacay maaa dhacay maxaa diidaysaa wuxuu yii wallo wuuu yii intuu soo boodan u qarxaya dhulkoo dhan buu yii haw intuu soo yira dhulkunala qarcayo nala qarcanto nalama qarcin qabyaaladda waxaa lahaa si sharciya sheekh dadka in looga dhaadhiciyo dadka qabiil inay isku qabiil yihiin ilaahay baa ka dhigay laakiin qabyaaladda iyo cunsuriyadda iyo qurunkaan la ogolayn qaab sharciga laba in wax loo xaliyo laakiin qaab qaldan hadda waad tiraahdo magacaa oday maxaa la yihahda adeerkay maxaa la yidhaahdaa ii sheekh eh, xaashi cali daarood yaa waxaa la tiliib welis marna xoogaa xudurna xoogaa aadan yabaa yaa waxaa l xaashi calidaarod waa inaad bedesho ninkan hadda ka wasiirka eh, ninka ahaa maamulaha eh, maaa l hadda ayaa wadlaxirahayey wasaaradda caafimaadka agaasimaanka aabihiis waxaa la yiri waaa l waa inaad bedesho daarood magaca war xaashi cali daarood hadda waa awogeysa u bedela may ma jirtaa bedel mamnuuc xamsaad brintutg waryaa tuug iyo maaniga iyo adigu isku fil baanahay maalad magacayga inaad hala bedelo awogey hala bedelo ballankii inaan la bedelin dowladdana waan kaaga tagay iska tagay faraha ka qaado marka waxaa saaska sax ma ah wax loo xaliyo waxaa rabaa in loo xaliyo si sharci ah harci hareecadu ogoshay baana wa loo harci loo xali lakin khalad haddaad marto way kugu laba kacaysaa wa ana aljaayica buy walcadshaan wey milahu waa la midi wey haddaad gaajaysan tahay haddaad ooman tahay hadday hurda ku hayso haddii jawi kuu kulul yahay ee waxaasoo dhan haddaad xanuunsan tahay dhammaan wax kaste oo maskaxda mashquulin kara inaad wax ku xukunta lama ogol waa inaad maxkamadda aad ka tagto ood iska nasato w nahu inamaa amara anahu nebigu alay sla inamaa amara wuxuu amray weeye biilqaa'i in la tuuro maa xawla alfa'rati fa'rada maxaa la yihaahdaa bisada jiirka waxa u dhow min asamni subaga in kaana jaamidan hadduu yahay maxaa la yihaahdaa uu qallalan yahay wa iraaqatuhu in la daadiyo in kaana maayacan hadduu mid daad maxaa la yihaahdaa uu qoyan yahay oo iska daadahay hadduu yahay likownihi ahaanshadiisa weeye likownihi kowni samni subag uu yahay weeye jaamidan ciladu waxaa weye markuu jaamid yahay xukun baa ku xihan wey wasf baa ku xihan wey waa jaamid likowni jaamidan uu yahay mid engegan oo qalalan aw maaican ama mid dareera uu yahay mid dareera uu yahay ayib marka markuu maxaa le jaamid yahana xukun buu qaadanaya markuu maaic yahana xukun buu qaadanaya lannu nebigu wasfi waa la sheegay wey xadiiska hadii la saxiixiyo nicmada qabta inuu saxiix yahay lanna waxaa le in kaana jaamidan waa wasfi weeye in kaana maayican waa wasfi weeye waa la sheegay kabacdin xukun baa laga dhigo maxaa la yidhi faalquuha faariiquu xukun baa laga ratibay soo wajeedi marka wasfigaasaa la fiirinaya marka waxaa weeye wayelii fi an yadkula sifatan fayufhamu min dikri almacnaw alinta tadamanatu tilka ifa ifada laga marka laakiin xoogaa waxaa kudir maskaxda laga shaqaysiiyo ay wuxuu ku yidhi washayradu maxaa la yidhaahdaa saliidi saliidi shayradku maxaa la yidhaahdaa saliida simsimta laga sameeyo sinta waxyaalaha noocaas ubaxa laga sameeyo iyo wasaytu iyo saliidi oo maxaa la yihahdaa de ayana geedaha laga sameeyo waa isla mide eh. milahu kaasay la mid yihiin iyaguna waa kuwaasoo kale subagay la mid yihiin hadday fadhiyaanna xukunkaasaad siin hadday maaciyo dareera yihiinna xukunkaasaad siinaysaa saasuu rabaa shiraasi inuu ku yiraahdo saasuraashiraasi inuu ku yirahdo marka maskaxda in laga shaqaysiiyo ayaa ku xigto wey faslu wa ama dalaal intaas qowlkiibu kaga baxay wey qowlkii la sheegay wixii laga fahmay waa intaasaa looga baxay waa ku daayey faslu ama dalaalة afcaali rasul nabig l afcaashiisa soo maaha ama dalaalat afcaali rasuuli sal la ala nabig l afcaashiisa soo ma aha fa huwa waxaa weeye an yafcala inuu sameeyey rasuulka alayh salaatu wasalaam shay an buu sameeyey weeye cinda wuquuci waxbaan ka bood ama dalaalatu afcaali ama dalaalatu afcaali rasul sal nabig l afcaashiisa wey fahuwa waxaa weeye an yafcala inuu sameeyey nabigu alayh salaatu wasalaam shay an waxbuu sameeyey weeye cinda wuquuci dhicitaankii macnan waxaa la yihahdaa macno inuu sameeyo cinda wuquuci macna min jihati ah, an yafcala shay-an dhinacu ali shay buu sameeyey cinda wuquuci markuu dhacay weeye cinda wuquuci ficli macna markuu dhacay min jihatihi ah, cinda wuquuci macnan waxaa la yihahdaa min jihatihi jihadiisuna ka ahday ficilku wey an yafcala shay cinda wuquuci macnan min jihatihi macnaha nebigu alay slam macnuu sameeyey hawl buu sameeyey marka waxaa la yh ficil buu sameeyey marka ay macno dhaceen wey an yafcala shaya ficil wey u fiirsaatay nebigaa wax sameeyey cinda wuquuci macnan macnaana dhacay cinda wuquuci macnan macnaa dhacay iyo macnaa waxaad dhigi kartaa sabab macnaa hadalka huna waxaad ku fasiri kartaa cinda wuquuci macnan iyo cinda wuquuci sabab sabab iyo arrin baa dhacday an yafcala shay-an waxbuu sameeye goorma cinda wuquuci macnan macna markuu dhacay iyo sabab markuu dhacay arrin markii dhacday min jihatihi nebiga jihadiisana ka hatay laa hayrihi nebiga jihadiisa ka ahaatay cid kale ma aha hadday cid kale tahay wuu soo wada sheeko aw min jihati ayrihi buu ku yiri aw min ayri aw min jihati hayrihi ama asaga hayrkiis jihadiis wax ka dhaceen wey markaasa haddana xukun lagu riday wey tan maxay tahay tan kale tanaba maxay tahay waxaa weeye an yafcala maxaa la yihaha shay-an shaksi baa wax sameeyey cinda wuquuc macnan markii macna maxaa la yihaahdaa uu dhacay wey taasoo kale hadda ujeedaa marka muhiimaddu waxaa weeye inuu nebigu ficil sameeyo nebigu ficil buu sameeyey markay sabab iyo arinu ay dhacdo xaaja dhacday ama qof kalea maxaa la yidhaahdaa ficliya hawl sameeyey markay macno iyo sabab ay dhaceen weeye iyo cillo markay dhaceen taa umka wada mithaalkan ku caddoon doonta fayuclamu marka waaa fahuwa an yafcala inuu sameeye shayan bu wuxuu samey nebigu alayh salaa ficil buu sameeye shay buu sameeyey cinda wuquucin macanan ee cinda wuquuci sabab wey sabab iyo cilaa dhacda weeye min jihatii nebiga jihadiisa dhinaciisayna ka aatay wey qof kale maya qof kale maaha wey aw min jihati hayrihi ama qof kaleaba wax ficil sameeyey markay macno iyo sabab ay dhaceen wey taas hadalku macnihiisu waa saas wey fayuclamu markaasa waxaa la ogaanayaa annahu nebigu calayh salaatu wasalaam lam yafcal muusan samaynin daalika ficilkaa muusan samaynin weeye ilaa limaa dahara wixii u muuqday moogiya oo min almacnaa ilaa limaa dahara wixii muuqday moogiya oo min almacnaa macnaha noo muuqday oo daahirkaa moogiye wax kale muusan samaynin weeye fayasiiru waa ahaanahayaa daalika macnahaas wey fayasiiru waa ahaanaya daalika macnahaas ila wuxuun kun soo yidhi cinda wuquucin macna bugid soo maahay fayasiiru waa anaya daalika macnahaas wuxuu ahaanayaa cilatan buu ahaanahayaa sabab buu ahaanayaa fiihi fi lficli buu ahaanayaa macnaha asagaa ayaa wuxuu noqonayaa cilo iyo sabab wey soma jido fayasiiru dalika waa macnaha wuxuu noqonayaa cilatan marka macni cilo ah la soco wey fiihi fi lficli wey ficilkan maxaa loo sameeyey nebigu muxuu ficilkan u sameeyey shaksigan muxuu waxaan u sameeyey lanno cilo iyo sabab baa dhacday weeye saasu ka wada fa waxaa la ogaanaya annahu sal la nabig ilaahay lam yafcal muusan samaynin dalika ficilka muusan samaynin ilaa limaa dahara wixii muuqday moogiye oo min almacnaa ay min alcila wاsabab moogi wax kalo muu samaynin wey fayasiir wuu ahaanaya daalika macnahaasaa wuxuu ahaanayaa cilatan buu ahaanayaa fiihi fi lficli buu ahaanaya wahaada tusaalaha u fiirsa wahaada mila maa ruwiya wixii la wariyey wey xadii saxiixaanka dee laakiin sheekh waa isaga badatay ruwiya waa laisaga badatay wahaada mila maa ruwiya wixii la wariyey weeye anahu saha anahu nabigu ala saha anahu amar iyo shacni anadu kuway ka go-an tahay baa jiro saasaana ficlaan lahay oo la oran lahaa maxaa la yihaahdaa anahu ana rasul la sl hadu ay go-an tahay cafwan hadu ay go-an tahay annadu waa sax wey lakin hada in la gooyo anahu nebigu alayh الsalaatu wasalaam saha wuu sahwiyey ama anahu amar iyo shani saa in la yihah fiican anahu amar iyo shani saha waa sahwiyey weye nebigu alayh الsalaatu wasalaam fasajada waa sujuuday u fiirsa maxaa lagu yidhi anahu saha sahadu maxay tahay hee waa macno waa macno haye fasajadana maxay tahay waa Ah, ficil sujuuduma ficil ba mise ficil ma cabdiraxmaan ah, sujuud maxaa soo shaqo la qabtay maa waa ficil la qabtay inaad fadhiisato ama istaagto ama sujuudo ama seexato soo ficil maa ah, mm, waa ficil ayb marka maxaa lagu yidhi saha markii la yidhi waxaa weeye waa macnawi sahwi waa macnawi waa macno wey qofka qalbigiisa iyo dareenkiisa iyo laabtiisa ku imaanayo kabacdina sujuud baa ka dhalatay ayb marka maxaa dhacay waxbaa dhacay weeye sahwi baa dhacay oo macno ah oo cillo ah oo sabab ah kabacdina maxaa ka dhashay ficil baa ka dhashay sujuudo sujuud baa ka dhalatay marka anahu amar yeeshan saha waa waa nabigu calayhi salaatu wasallam saha rasuulullah sallallahu alayhi waa saawi fasajada marka waa sujuuday weeye fayuclamu markaas waxaa la ogaanaya u fiirso fayuclamu waxaa la ogaanaya ana sahwa sahwinta iyo hilmaanku cilatun lisujuud inuu yahay wey cilatun sabab wuxuu u yahay iyo sifo wuxuu u yahay lisujuudi in la sujuuday wey la sujuudin laakiin maxaa keenay sahwi iyo hilmaan baa keenay wey وأنa craabiya qof acraabiya tana hadda maxay tahay aw min jihati hayrihi wey hadda mid aan la soco midaan hadda maxay tahay tusaalahan hadda muxuu wadaa aw min jihati hayrihi ba hadda tusaalahan u wadaa وأna craabiyan weeye qof reebaadiya jaamaca wuxuu u galmooday weeye uu galmooday weeye fii ramadaan bil ramadaan buu galmooday maa acraabu ashaddu kufran wa waajdaru wey ayaga xaqiiqa ku oo u dhoweeye alla yaclam xuduud allah xuduuda ma anzal allah marka reebaadiyaha waxaa isaga badan hee aqoon daradow dadka reetuulooyinkana waa noocaaso reetuulooyinka reebaadiyahay waa iska noocaaso laakiin cawaasimta amsaarta meesha culummadu ay fadhido micigiirtu meeshay fadhido indheergaradku meeshay fadhiyaan hee cilmi dhagood baad ka dhergeysaa haddaad wax kale aadan helin haddaad xataa kitaab soo qaadan cilmi dhagood iyo muxaadaro iyo hawla jeedin aad ka dhergeysaa marka tuulooyinka iyo maxaa la yihahdaa baadiyaha isaga carara tuulooyinka isaga carara magaaladan isaga guura meel kale aada ayib anuma hor markaa wa ana caraamiya wey jaamtano meesha hadday culummadu ku yar tahay aalibulcilmigu waa inu isaga taga wey adigu maxaad raadinaysaa aalib baata maada tatlub alcilma asharci cidaad ka barataa meesha ma joogtaa maya isaga tag adiga baadidaadi iyo dantaadii iyo raashinkaagi iyo gaajadaadi iyo xaajadaadi ma joogta meeshaan wey ninka geela diirharo ku raacaya meeshaan waa meesha geelu ku tarmaaye wey dantii xaajadiisi waa sax inu geela ku raacdo adugu laakiin meeshaan maxaad ku haysaa culummo ma ku haysataa waxbaad baranaysaa maya isaga tagde cagadaada biyiso aad aadbayso meesha xageen aadaa hadaa yaqaan meesha aadayso horta warayso meesha aadayso intaada habaabin marka maxaa la yidhaha an acraabiya weeye jaamaca wuu ugu galmooday fii ramadaan bishii ramadaan buu galmooday fa awjaba mar hadduu waa galmadu hee waa sabab weeye waa sabab iyo ficil iyo hawl dhacday wey ficil aana sabab sabab wey waa macno ayb waa maaa ficil uu sameeyo galmadu waa ficil wey an acraabiya jaamaca fii ramadaan faawjaba calayhi nebigu wuxuu ku waajibiyey aleyh cala caraabi wuxuu ku waajibiyey cidqa raqabatin inuu qoor xoreeyo wey ficilkan marka lagu yiri iyo xukunkan faawjaba lagu yiri hee muxuu daba socdaa xaggee ka yimi ma iska soo booda maya waxbaa dhacay oo maxay ahaayeen jamaac baa dhacay galmaa dhacday markay galma dhacday oo bil ramadaan ay tahay hee kabacdi waxaa laga rateeyey faawjaba calayhi hee cidqa raqabatin qoor in la xoreeyo ayuu ka waajibay nebigu alayh isalaatu wasalaam sheekhu marka wuxuu ku yihi fa waxaa la ogaanaya ana aljamaaca galmadu cilatan inay u tahay way sabab iyo cillo inay u tahay iyo was iyo sifa inay u tahay liiijaabi in la waajibiyo alkafaarata inaad kafaaro gudan ah, xukunkan faawjaba alayhi faawjaba cidqa raqabati lagu leeyay faawjaba alayhi cidqa raqabati lagu leeyay wuxuu daba socdaa kownahu hee jaamaca fii ramadaan wa huwa saa'im ah, hadduu ramadaan hadda uusan soomanayn haweeneyda aysan soomanayn hadda meesha haysa qaldan yaa abutaalib hadduu ramadaanka uu afuran yahay ousan safar buu ahaa safar buu ka yimi islaantiisi wuu yahay saas uu saafira diyaaraddaa timo musaafir buu ahaa baabuurka iyo musaafir buu ahaa haweeneyda iyaduna aan soomanayn oo xayd ka qubaysatay buu idin waa isku laaba ramadaan baa la jooga ninka galmuu sameeyey maxaa la waxaa laga rabaa kafaar ma hesha ursa maa hesha waxaa la rabaa ramadaan baa inuu ramadaan bisha ramadaan hadda ujeedadu maahan waa inuu sooman yahay wey waa inay dadku sooman yihin baa ujeedada laga leeyahay wey yuclam marka haddii lugaa sheekhu nin baa bishii ramadaan xads u galmay maxaa xukuma waxaa tira horta ma soomana isbitaal ku yaalay oo wuu xanuunsan faleen baa surnayo iskaraad waayo xoogaa maxaa la yidhahdaa he intuu isbitaal ku jiribu tabar iska dano gurigu yimid islaantibu maxaa la yidhahdaa he hawlahaas iska dhici intaa soo baa imaan karta marka waa inay maskaxda waasic tahay isaga islaanta waa musaafir isla waa saas rahayaanba waana afuran yihiin bil ramadaanna waa la waana afuran yihiin waa u galmooda ma gafaara laga rabaa fayuclam marka waxaa logaa ana jimaaca waxaa le galmadu cilatun bay waxay tahay liiijaabi kafaarati inaad kafaara gudataba cillo iyo sabab ayay u tahay weeye fasalkan keliya kan aan dhammaystiro fasl ama dalaalat ijmac soo maaha istinbaadka aan gaaro darbu haani aan gaaro ama dalaalat ijmac soo maaha fahuwa waxa weeye an tujmaca inay ku ijmaacdo weye fahuwa an tujmaca inay ku ijmacdo alummat ummaddu inay ku ijmacdo ku kulanto calaa tacliili bihi shaygan in wax lagu cileeyo inay ummad ku ijmacdo shaygan waxay tiri shaygan wax lagu cileeyo ummad baa ku ijmac culamad baa isla maray wey dariiq baa isla maray wey kamaa ruwiya sidii la wariyey cumar ibn khataab radia allahu canhu baa waxaa laga wariyey cumar kamaa ruwiya can cumar radia allahu canhu annahu qaala inuu yidhi fii qismati sawaad madowgii qaybintiisii sawaadkaasi waa sawaad ciraaq sawaad ciraaq kuufa iyo basre iyo dhulkaas markii la furtay iyo samaawa iyo dhulkaa markii la furtay diyaar zubayd iyo dhulkaa markii la furtay ilaa baqdaad lagu dhawaanaya markii la furtay iyo hit iyo dhulkaa markii la furtay waxaa li wuxuu ahaa dhul dee webi uu maro oo timirtu aad uga baxdo oo cinabku aad uga baxo oo dhulbeereed ah oo madow ahaa jaziirat اlcarab iyo saxaabadu meeshay ka yimaadeenna wuxuu ahaa dhul saxaraa oo qalalan oon geed ka bixin oo cadbiska ahaw maxaa le dabash ku qaadayso dhulkaana muxuu ahaa dhul madow oo beero ah oo hir ab ah ahaw markaasaa waxaa la yidhi sawaadulciraaq maadaama timirta iyo cinibka iyo masagada iyo dalaga ka baxayo uu dhul madow yahay y waxay dhaheen sawaadulciraaq bay dhaheen marka dee markaas nimanka reer furus baa maxaa la yidhaha xukumahayey dad carabuna waa la deganay ayaga shacab u ahaa markaas maxaa la yidhi cumar ibnu khadaab farisiyiintii uu riixay furuskii nimanka iiraan ayuu meesha ka riixay weeye dagaal culus kabacdi markay iswaaleen ayuu dagaal culus kabacdi ku riixay weeye markay dagaaladii cuslaadeen bu cumar wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay intaan ururiyo carab bir labkeeda intaan ururiyo yaan faris bir labkeedan ku dhufanhayo kabacdi dabbaa ka dhalanhaya bu annagii ayaga dab hanaga ah, dhex gasha wii dhacay la dhacee kabacdi markaas wixii dagaalka anaa hogaaminaya qaadisiya saxaabadii markaas ay ku dhaheen see madaxtooyadaad fadhida haddaad adu dagaalka hogaamiso o adigu meesha ku sheegido de dowladda waa burburta siyaasad maa waxaas aduu halkan noo fadhi dagaalka annagaa hogaaminayna maxaa dhacay ninka hawshaa loo dilaa baa la rabaa waa la rogrogay markii dambe cabdiraxmaan bin cawf wuxuu ku yidhi waxaan kuu hayaa asadun hee fii baraasini asad oo goshiisa ku jira libaax goshiisa fadhigaan ku haya waa kee nebi maxamed abtigi sacad bin abuwaqaas baan ku hayaa haddaad absifto i qoodhiya xeradigu Ah, markaas hogaan marka dagaalka hogaami waxay dhacda waad garanaysaa meesha lagu kala baxa annahu qaalu fii qismati sawaa ciraaq madowgeed in la qiimo marka waa la isku qabta dhulkii markii la furtay oo hanti khatara la helay oo barwaaqo la hela la isku qabta ma la qaybiyaa oo sidii nebi axmed qaybar u qaybiyey miyaa loo qaybin oo mujaahidiinta loo qaybin mise sidii nebi axmed maka maxaada u daayey oo faraha uga qaaday baa loo waxayn weeye waa xukmaani la soco hadda sheekh aqaldami maxaa xagee la maraya saxaab waxay dhaheen war hawshan loo qaybiya khaybar weetano alla qaybiyo timirta iyo hawshaan iyo barwaaqada alla qaybiyo cumar wuxuu yidhi maya ma jirto hawshaan waxa weye kharaaj baan ka qaadahaya dadkii gacanta ku hayay baan u daynaya idinku beer wax kama taqaanaan iyo howlahan ayagaan u daynahaya kharaaj waxa la yihahda laga qaadahayaa oo canshuur camala waxaa weeye dalaga maxaa le la waxaynahaya shaqaa laga helaya beeru waa soconayaan siyaas sharciu isticmaal ka leexda dadka muslimiinta lacagta ka soo xarootana iyo mirahana waa la gadanaya wadanku barwaaqu noqonayo lacagta ka soo xarootana kurti waa loo qayn muslimiinta loo qayn akoonka bankiga ku dhacayaan hawshaasa marka laga hadlahaya hawshaasa la isku qabto cumar marka waa diiday waa diiday ay kuwa calmaaniyada waxay dhaheen caqlaaniyada waxay dhaheen cumar awood buu isticmaalayo aayaad qur'aana ayuu nasakha maxaa nasakhden horta sharci ma fahmaysaan cumar idinkii isagu isku qolama isku tolla ma ahaydin cumar siyaasa sharcigu ka hadlaya nebi maxamed ficilkiisu ku socda nebi maxamed meelna wax waa qaymiyey hee oo khaybar ah meelna hee waa daayey haddaan soo marnay maka eh, cun watan buu ku qabsaday mise sulcu somanaan soo marin hadda midkaad martaba axkaam baa ooda soo jabsanaysa waa idin soo sheegay marka iska ilaali wey almuhim aan ka socono wuxuu cumar wuxuu yihi low qasamtu saasaa nuska qaar waxaa ku qoran low qasamtu asagu uu yihi haddaan qaybiyo qaarna waxaa ku qoran low qusimad haddii la qaybiyo low qusimad haddii la meel waxaa ku qoran low qasamtu labada ku noqonaya baynakum ismaaca dhawinde marna waa asaga marna waa haddii la qaybiyo wey marna waa haddaan qaybiyo ayb low qasamtu haddaan qimiyan low qusima haddii la qimiya baynakum dhexdiinna idinka mujaahidiinta la saarad waxay ahaanaysaa duulatan mid wareegaysa ay mutadaawila mid wareegaysaay noqonaysaa oo hebel markii la siiyo wuu sii gadan waa laga dhaxlin yarad buu u bixin abtigiisuu siin ayeydiisuu siin qoyskan idinku dhex wareegaysaa duulatan bay noqonaysaa bayna alakniyaai kuwina hodanka dhexdooda xoolahan wareegaya dhulkan ciraaq haddaan qaybiyo dad yar oo mujaahidiin oo dhowr kuna ah, gacantooday geli muslimiinta kala martibay ka noqon wey laakiin wayaan usaa ma raba siyaasaan isticmaalahaya waa daynahaya muslimiintao dhan bay udhaxaysaa muslimiinto dhan ayay udhaxaysaa nin waliba ha difaaco ha ku dagaalamo ha ku jihaado dhaqaalaha ka soo baxana waa la qaybsanaya walam yukhaalifuuhu kumana aysan khilaafin wey walam yukhaalifuuhu meeshaa uu leeyahay waxaa weye hawshaa ma xoog badna hawshaa ma xoog badna walam yukhaalifuuhu ma aha laana waa laysku hayaa waa lagu khilaafa rag baa yidhi qaybi wey qaybi wey laakiin cumar markii dambe waa ku adkaystay saxaabo badanna waa ku taageereen rag yar baa diidey oo tiro badan ba waay dheen maya cumar noo qaybi weye markaasuu habaar iga leexdan kara laan ku riday hawsha faraha ii daaya aniga hawsha anaa waa yeelee ii daaya hawsha weeye laakiin saxaabadii iyo maxaa la yihi ahlu khayrkii sidii loo badnaa a ku waafaqeen waa le waad saxan tahay hawsha halka waa siyaasa sharciya ayaa la isticmaalay walam yukhaalifuu marka khilaaf waa jiraa wuxuu ku yidhi wakamaa qaala caliyu siduu yidhi wey karama allahu wajhahu siduu yidhi fii shaarib alkhamri siduu yidhi ayana la mida wey Ah, siduu cali yiri ayaa lamida ah. midaana dhaanta waa iyadu khilaaf maxaa la yihaa saasu ma jiro midaan khilaaf saasu ma jiro xasba cilmi muxuu cali muxuu yiri cali bin abi aalib weeye muxuu cali bin abi aalib wuxuu yiri inahu maxaa laga hadlaya waxaa leeyahy markii ciraaq la furtay oo shaam la furtay oo dhulkaa la tegey oo qabow la tegey oo mirihii iyo beerihii iyo dhul la galay waxaa la yidhaahdaa yaa wx khamrida laga samayn jiray iyo dadkii loo tegey oo farisiyiintii iyo maxaa la nimankii la oran jiray kale oo iyaguna eh, reer yurub oo shaam haystay iyo baytulmaqdis dhulkaa suuriya haystay markii waxaa la yihahdaa mirihii loo tego dhul beeraadkii bay khamradii waxay noqotay irtaaga gal khamradii baa la badsada cumar baa hawshii loo sheegay war dad badan baa khamradii cabaaye dadkii soo islaama waddankaan ugu tagnay iyo kuwii maxaa la yihahdaa muslimiinta taabiciinta ah dad badan baa khamra cabay baa le xataa dad saxaabaa maxaa la bay ka dhacday yaa la soo sheegay cumar markaasuu eh, maxaa l maxaan sameeyaa buu hawshii dheergaradkii buu u yeeray wuxuu yidhi maxaan samaynaa maxaa la yihi waxaan badinaynaa xadka khamrada oo afartan nebi maxamed uu garaacay yaan badinaynaa oo maxaa dhacay saxaabadu xadka afartan maxay u gaabsan waayeen u badiyeen la soco ha qaldami lianno khamrada xadkeedu xad go-an maahayn tacsiir bay ahayd tacsiirku hadduu yahana waa badanta waa banaanta in la badiyo la kordhiye marka hawshi baa la kordhiye ayb hawshi baa la kordhiyey mar hadday tacsiirta waxaa banaan xabsi in lagu guro waxaa banaan in maxaa la yihaha shaabuga la badiyo holaasoo dhan waa banaan laakiin hadday go-an tahay fajliduuhum amaaniina jildatan hadday tonas tahay maya lama taaban karo miata jald haday tahay may lama taaban karo laakiin middan waa la gara afartan baa lagu dhintay waxsaasa la yidhi kabacdina maxaa leeyahay saxaabadu way badiyeen way badiyeen marka cali muxuu markii la niqaashay cali wuxuu yidhi innahu maxaa la yidhaha shaaribku innahu shaarib alkhamrigu idaa shariba markuu cabo sakara waa sarqaamahayaa buyi oo idaa sakara markuu sarqaamana hadara waa iska cantara baqashahaya cantara baqash iyo nacnac buu la imaanaya hadar cantarabaqash buu la imaanahayaa waidaa hadara hadduu cantarabaqash la yimaadana iftaraa waa been abuuranhayaa iska been abuuranahayaa fa araa waxaan arkahayaa oo ra'yeynaya an yuxadda in la xado xadda almuftari midka been abuurtay in xadkiisa lagu dhufto oo meeqoa midka been abuurtay midka gabdhaha muxsinaadkaa qadfa meeqaa lagu dhufanahayey sideetanka waa lagu dhufanhayaa waa la labanlaabay halkaasaan uga qiil marka qiyaas ayuu isticmaalay una marka maxay tahay qofka sideetanka lagu dhufanayo qaalifkaahu xaqiiqaa lagu hayay xaqiiqa dhab ah lagu hayay oo ah inuu qof qadfay oo yidhi zaani baa tahay qof muxsana ah inuu yidhi zaani baa tahay maxaa baa lagu hayay xaqiiqay ayu laakiin tanu maxay tahay xaqiiqo maane maxay tahay waa dhanni wey waa dhanni wey huna marka maxaa lagu leeyahay wadcu maxaa la yihaa dhanni weeye ama wadcu madina meeshii maliba waxaad dhigaysaa mawdicu lma'ina oo meesha xaqiiqadaad dhigaysaa shay dani ah ayaa waxaad ka soo qaadaysae kullu aati qariinma maqli jirta shay kastoo imaanaya ataa amrullahi ma maqli jirtay waxaa weeye tanna waxaan dhigaynaa weeye shayga xaqiiqadaa ah oo la hubay oo qof qadfay meeshuu yaallaan waxaan dhigaynaa midkaana waa laga malaysan karaa e inuu been abuurto hebla waa saaniye hebel waa saani anaa ka sinaysay saasay tiri meesha inuu yidhaahdo ayaa laga malaystaa meeshaas waan dhigayna afartan sideetan baan ku dhufanaynaaba saasuu yiri saxaabadu saasay dheheen falam falam yukhaalifu muusan khilaafin weye falam yukhaalifu al cumar ma khilaafin weye axadun qof kuma khilaafin ali cafwan cali falam yukhaalifu cali kuma khilaafin axadun qof kuma khilaafin fii hada tacliil tacliilintan la cileeyey oo wax la cilaystay oo la yidha hadduu been abuurto saasuma hadduu cabo cantarabaqash buu la iman hawlaha iyaga laguma khilaafin weye muhimaddu marka maxay tahay waxaa weeye ama masaaishan hadda sheeku sheegay ha noqote ama keyrkeedba ha noqote masaaligta iyo duruqa ciladu inay saxiix tahay lagu sugo waxaa ka mida oo lagu soo saaro oo inay saxiix taho sharciyata lagu soo saaro in lagu ijmaaco oo laysku waafaqo laakiin kuwan hadda waa iska miitaale waxaa weeye adigu inaad raadsato ayay u baahan tahay hadii ataa laysku khilaafo wax dhiba male w ati lasu khilaf lannu masaalikcil marka qaar ba laisku khilaafi karaa sidii maxaa la yidhahan soo maraynay madcuumaadkii ribowga qaar waxay dhaheen waa ucni qaar waxay dhaheen waa key qaar waxay dhaheen waa quud marka hataa la khilaafo lakin muhimad waxay tahay inaad maslak sharciya ah aad marto saxiixa iyo qiyaas fiican aad marto ayaa muhiima weeye hada bilahi towfiiq sal اllah waslm calى nabiyina mxamed wcalى alihi waصxaabi ajmaciin